bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala ama bacdu fahada اctiqaad اlfirqaةi الnaajiyaةi اlmansuuraةi ilى qiyaami الsaacati ahli الsunaةi wاljamaca wa huwa اliimaanu biاllah inta waxaan ka gelaynaa sharxii caqiidadii waasitiya loogu magac daray waxaa caqiidadan waasitiya loogu magac daray waxaa loogu magacaabay baa la nin oo min madiinati waasit qaadi ka ahaya ibnu taymiya oo shaam jooga uga yimid oo wuxuu yihi dhulkeenna aan joogno dhib badan baa inaga haysto oo dadkii caqiidadii iyo firaqdoodii baabatay markaa wuxuu ka codsaday in dariiqa saxda ah oo dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo gaaray saxaabadiisii manhajkoodii iyo dariiqadii oo caqiidadii salafka u ahaa inuu caddeeyo marka kitaabkii buu u qoray ninkii oo wax weydii baa loogu magac daro markaasaa waxaa liriyay alcaqiida alwaasitiya bimacnaa alatii kutibat lirajuli min wasit marka waxa weeyaan ninka caalimkaa ah, xaajada ummadda hadba intay tahay buu talamusaya buu raadiyaa cilmiga marka waxa weeyaan midna libayaan alaxkaam sharciya lijamiici alajyaal midna xaaja mulixa limantiqa mucayana ka dhacday baa keento midda kale fiiri ninka asagoo qaadi ah oo axkaamtii sharciga wax ka yaqaano yaa haddana yuu awood heli waayey inuu madaahibtaas Eh, inuu radiyo markaasaa ninka cilmi badan oo kaga aqoon badan buu u soo aaday marka sidaas waxa weeyaan nin dhahay kara mar cilmigo dhamaan aniga wada aqaanaa meel haddii aad taqaanid meel baa lagaaga fiican yahay marka waxaa la yidhaahdaa kulu insaanin qiimatu kuli insaanin fi ma yuxsinuhu qofka intuu qiimadiisa la agtahay intuu asiga xasuusta weeyaan ayib markaasuu musanifku wuxuu ri amaa bacdu lafdigaas waxaa loo isticmaalaa alfaslu bayna almuqadima w almadmuun ama muxtawa arisaala ama muxtawa alkitaab intii hore waxay ahayd hordhac bay ahayd intana waxa weeyaan kitaabkii maqsuudkiisi baa laga gelaya marka amaadaas waatii naxwiyiinta ay dhihi jireen bimacnaa mahma yakun min shayin fa bacda hada in la yidhaah bay ahayd marka intaasay naaib ka tahay amaa kamaa kamaamaha amaa ka mahmaa yakun min shayin wafaa litilwi tilwihaa wujuuban ulifaa uu yiri ibnu maalik markaasuu musanifku wuxuu yihi fahaadaa midkan ictiqaadu firqati naajiya fahaadaa ismu lishaara gaaliban wuxuu u laabtaa shay maxsuus ahoo la arkayo marka waxaa layihi saddex midkood weeyaan inuu musanifki kitaabki intuu alifay markaa kadib muqadimadii uu dib mariyo marka fa haadaa markuu leeyahy kitaab asiga u alifay oo diyaar ah you muqadima u sameynaya waa dhacdaa marka qaarkeed dad waxaa weeyaan kitaabka madmuunkiisa ay ka bilaabaan kadib ay muqadimada u sameeyaan siday muqadimada ugu hadasho wax la qoray oo la yaqaano inay ka caddayso waa suuragal baa la yidhaahda ama waxa weeyaan fa haadaa musanifku muku leeyahay wa ishaara ilaa maa taqarara fii dihnihi liannahu maa min mualifin yualifu fii kitaabin ilaa waqad tasawara alkitaaba qabla taaliifihi kitaabka aada qoraysid canaasirtiisa iyo sida uu ka hadlayo iyo meeshuu u jeedo maskaxda inuu ku bislaado waay marka fahaadaadii waxay u laabanay baa lii wixii maskaxdii oo imaamkaas uu ku tasawursaday inuu wax ka qoro ama waxaa laleeyahay fa hada bictibaari alqaari waaye oo ninka qaari ah markuu akhrinayo fa haadaa buu dhihi doonaa asigee magaciisa lagu hadlaya marka nin kastoo kitaabkan akriyo waxaa kitaabki waaba hor yaalaabo marka bictibaari alqaari baa fa haadaa loo yiri intaba waa la dhihi kara markaasaa layihi fa haadaa midkan ictiqaadu lfirqati firqadii ictiqaadkeedi weeyaan annaajiyati ee badbaadaysay almansuurati ee loo gargaaray ilaa qiyaami saaca intii laga gaara saacada istaagitaankeeda saacada intay ka dhacdo marka fa haadaa meeshu dadna caqiidatu alfirqati naajiya a laga cabiri karaa hadda musanifka ictiqaad uu ka cabiray ictiqaad min alcaqdi baa laga keenay liannahu caqdigana min alcaqiida waxaa caqiida loogu magacaabay lianna alinsaana yacqidu calayha biqalbihi wayashuduhaa calayh wa yashudhu bihaa qalbigiisa iyuu caqiidaday marku ku macnaha eh, ay ku sugnaato yuu ku qabsanayaa caqiidadii shay qaali a ah weeyaan caqiidada waxaa loogu magacaabay aqlaa min kuli shay liannahu waxaa weeyaan adduunyad markii la joogana insaaniyadaada iyo jiritaankaada ay kuu badbaadinaysaa wa ilaa qofka hadduusan caqiida lahayn bahaa-imtaas uu ka mid noqona ama waa ka hoos maraya kuwa u ilaahay yihi ulaa'ika kal ancaami bal hum adalu sabiilan yaa qofkii uu qeyb ka noqonaya marka caqiida qofkii inuu leeyahay oo wuxuu loo abuuray meesha uu kasoo bilowda wuxuu ku dhammaan doono waxa laga rabo waxa aan loo ogolayn markuu kala yaqaano yuu insaan noqon karaa haddii uu laakiin e, yatakhabad khabطa cashwa ou iska durdurinayo oo meelu u socday iyo meelu ka yimid iyo wax laga raba aanan garanayn xayawaan buku bahaaimtaasuu qayb ka noqonaya waa mid mida kale waxay qaali ku tahay liannahu najaadkaada ku xiran waxaa weeyaan qofka wax kasta oo khalal ka galo haddii caqiida saliima ilaahay uu la hortago waxa weeyaan hadduusan hori ka badbaadin fi nihaaya naar lagu waari maayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofkii marka naar laguma waarinayo haddii uu mukhaalafaad xataa kale uu sameeyey in la ciqaabo calaa qadri tilka almukhaalafaat ilaahay waa heli karaa inuu u dhaafana ilaahay waa leeyahay laakiin mar haddii caqiidaba jirin khalaas qofkaas haddii risaaladina soo gaartay ou caqiidadeedii qaadan waayey waxa weeyaan waxa weeyaan waa nin halaagsamay waay marka caqiida meeshaasaa laga keenay yucqadu calayha bilqalbi wa yushadu bihaa caqiidada qalbiga saasa loogu adkaysta ictiqaadu الفرقة annaajiya الفرقة من waaxidat الفرق waay xadiidkaas uu musanifka hadirtaa nebigu wuxuu iri ummadeyda waxay u kala degi doontaa halaathan wa sabciina firqa marka dadkan alxamdulilah dadkan hadda uu ka hadlayo saddex iyo toddobaatankaasay qeyb firqa ka yihiin waa alfirqa keligeed weeyaan oo ka badbaadayso oo ilaahayna raalli ka yahay ayib marka waxaa lagala jeedaa bimacna daa'ifa firqadaas oo naajiyada firaqda kale kulligeedu waa baaba'san yihi markii nebiga la weydiiyey oo wuxuu iri kuluhaa fi nnaari ilaa waaxida nabiga waa la weydiiyo maxay tahay baa layidhi hiyo alatii maa ana calaya maa ana calayhi wa asxaabii buu nabiga yidhi aniga iyo asxaabtayda jidka aan ku suganahay ciddii nagu raacdo waa firqada keliga oo badbaadaysa waa inta kale waa ahlu naar buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yidhi marka tafaruqa waa madmuum oo ummadda haddii ay towxiidka qaadato xaqa inay isku waafaqda waajib weeyaan wa ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay nebi maxamed ka mid ma ah liannahu diinta waa caddahay usuusheedana waadix waay ninkii xaq doonayo waxa weeyaan wax laysku khilaafo ma aha waxa weeyaan khilaaf waxa keenayo alictidaad biاlcuquul waاlicraad can الnusuus sidaas unbay ku badan tahay markii uu qofka uu ka dhumay marka ictiqaadu اlfirqa annaajiya ee badbaadaysa min cadaab illahi yowma alqiyaama qoladaas naajiya la yihahdaa sida uu nebiga sheegay ou iri kuluhaa fi nnaari ilaa waaxida midaas naajiyo weeyaan cadaabka ilaahay way ka badbaaday almansuura calaa acdaa'iha adduunyada intay joogtana cadowgeeda waa looga gargaarayaa ilaa qiyaami saaca haddii firqadaas ay jirto oo cadowga ay la loolanto ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu kor ka dhigay in yansurkum allaahu falaa gaaliba lakum wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin maadaama sharcigii ilaahay ay ku toosnaadeen yaa ilaahay wuxuu ugu abaalmarinayaa ayagane inuu u gargaaro marka mansuura ilى qiyaami الsaaca labadaas sifay leedahay anaha tanjuu min cadaab اllahi ywma alqiyaama lisalaamati manhajiha wa mansuura calى acdaa'iha ilى qiyaami الsaaca limaada liannaha mutamasika bisharci اllahi tabaaraka wa tacaala caqiidatan wa shariicatan wa camalan marka ilaa qiyaami saaca ay ilaa qurbi qiyaami saaca waay saacada hadiiba calaamaadkeeda ay bilaabata kaanahaa qaamat wa ilaa qiyaamada markay kacayso waxa weeyaan dad oo mu'miniin oo naajiin lagu tilmaami kara markaa ma joogaan nabiga waatuu xadiidkii fi saxiix muslim laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari alkhalqi markii qiyaamada ugu dambaysa ay dhacayso dadka sharka ugu badan yaa joogaya markaas xataa nebigu uu ka yiri qiyaamadii markay dhacaysa lan takun lan yakuuna fi lardi man yaquul allah allah intaa ka horeysaa dadka mu'miniinta dabayl inta loo soo diro yay kulligood wada qaadanaysaa markaasaa wixiin khayrka lehen oo dhan baa ku haraya meesha marka ilaa qiyaami saaca waxaan u fahamnay marka in eh, lagala jeedo calaamaadkeeda markay bilaabata laakiin ayada ayna dhicin ka hor bay dadkaas intii ka horeysay mansuuriin yihiin manhajkoodana iyo xujadoodana waa haaliba awooddooda iyo ummadda inay hormaraanna waxa weeyaan ilaahay baa u ballan qaaday laakiin taas ma diidayso in ummadaas fii zamani min alasmina fii qarnin min alquruun an tatacarada liibtilaa'aat oo gaaladii markii qaarkeed ay ka kor marto fii eh, alumuuri almaadiya bitaksiirin minha waa dhici kartaa laakiin ilal abad ma noqonayso oo raythama ay soo laabtaan oo sharciga ilaahay ku toosaan guushii ayagay soo laabanaysaa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ilaahayna wuu ballan qaaday walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun waxaa weyaan gacanta waxaa ku dhigaya oo ardada dhan oo macnaha dhaxli doono oo ayaga kelimada u dambay doonta waxaa weyaan dadkaa oo ahlu xaqa a wa ayib ahli sunnati waljamaaca fa hada ictiqaadu ahli sunna waay ahlidaas firqaday bedel ka tahay fa hada midkan ictiqaadu ahli sunnati waljamaaca ahli sunna yaa loo yaqaanaa liannahum mutamasikuuna bisunna annabawiya oo diintii oo dhan lagala jeeda sunnada bimacnaa ariiqadii nebiga lagala jeeda ee sunna bimuqaabil qur'aan ma ah ahlu sunna haddii lagu yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan nebigii jidkiisi oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadiisi iyo camalkii salafka ay ku wada jiraan dadkii ahalka u ahay weeyaan waاljamaaca bimacnaa anahum mujtamicuuna calaa tilka aطariiqa walaa yakhtalifuuna fiiha sidaasay ugu toosan yihiinoo xaqoo dhan bay wada qaataan isma khilaafsana firaqda kale markaa u fiirisid iyadoo islaamka la isla sheeganayo yo haddii aad aragtid shiicadii waxa weeyaan kada min min firaq wاlmuctazila cibaara can firaq wاlmurji'a cibaara can firaq wahaakada lakin hadihi الطaaئifa almusamaa biahli الsuna wاljamaaca laa yakhtalifuuna fi ma baynahum wayanطabiqu calayhim qowl اllahi tacaala walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuka man raxima rabuka oo aan iskhilaafayno dadkaas ahlu sunna ahlulxaqiga ah ayaga isma khilaafayaan ayib marka caqiidadii musanifka marka waxaan ka fahamnay kitaabkan aan alifi doono waxaan ugu hadlayaa inaan caddeeyo dadkaas aan tilmaantaas iskale oo firqada naajiyada oo mansuurada oo magac la magax baxeen ahlusunna waljamaaca dariiqadii ay ku baxeen yaan kuu cadaynayaa buu ku leeyahay markaasuu ku leeyahay wahwa ictiqaadkaas waxa weeyaan aliimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walbachi bacda almowti waaliimaani bilqadari khayrihi wa sharihi intan waxa weeyaan waa intii eh, maxaan ku iraahdaa loo yaqiinay arkaan اlimaan yaa loo yaqaana arkaan اlimaan muhim jiddan weeyaan waxaanse rabaa marka hore inaan kuu sii sheego inaad ogaatid waxa weeyaan wax la yidhaahda diinta islaamka thawaabit iyo usuul bay leedahay ma isbedesho istihaadna ma galaan hadda mina thawaabit waxaa kamid e eh, arka usuul imaan ama usuul islaam oo arkaan imaan ay ugu horeyso hadda lixdan zabana ha hormaro ha dib maro wax kasta ha dhacaano allaahu huwa allah wax ilaahay hore ugu sifoobay gadaalka waay maayo wax oo annaga ilaahay uusan hore u lahayn ulahaynoo sifaadeena annaga uma magacaabi karno marka tatawur iyo tagyiir ijtihaad lama gelin karo wkadalika almalaa'ika hum malaa'ikat اllahi wa cibaaduhu lmukramuun malaa'igtii sifaadkii iyo sidaan kuu sheegi doono un bay yihiin ijtihaad uma baahna in la geliyo wax isbedelay bimuruuri zaman ma jiraan wahaakada اrusul wahaakada اlkutub wahaakada aliimaanu bywmi اlaakhir wahaakada marka fiiri waxa waxa weyaan waa thawaabit waay waxa weyaan waa arin qaطciyaad ah اجtihaad uma baahna تkyiir ma la gelin karo اجtihaad lama gelin karo thawaabit ay kamid yihiin طaيب waxaa lamid e makaarim اakhlaaq thawaabiday kamid tahay waxyaalaha wanaaga ah mathala runta ee deeqsiga ee dhowrsanaashada ee maxaan ku irahdaa ikhlaaska sifaadkaas oo dhan waxaa lagu magacaabaa makaarim اakhlaaq ma jirto fii zamani min alasmina aw fi sharci min asharaa'ic in runta ay xumaato ma dhacaysa weligeed run waa wanaagsan tahay weligeed deeqsi waa wanaagsan yahay weligeed maxaan ku iraahdaa maxaanku alwafaa waa wanaagsan yahay weligeed sidaas waay makaarim alakhlaaqa la yihahda cagsigeeda masaawi akhlaaq la waligeed waa xun tahay kadib khiyaana gish waxyaalahaasoo dhan weligeed waa xun tahay isma bedelaan ayaga waxaa lamid eh, taariikhda mathalan axdaadtii hore u dhacday waxa weeyaan isma bedelayso mathalan nabiyullaahi ibraahim inuu nebi ilaahay inuu ahaa qoomkaas loo soo diray intaasoo loolan ay dhex maray inay eh, eh, waa taariikh wax dhacay waay isma bedeli karto oo lama dhihi karayo ibraahim baa a nuux ka horeey nuux baa waxa weeyaan aadam ka horey lama dhihi karo sida ay wax u dhaceen iyo siday tasalsulka u ahay isma bedelaysa thawaabiday ka mid tahay cadliga oo axkaamta shariicada islaamka thawaabiday ka mid tahay marka waxna waxa weeyaan wax furuuc baa la yidhaahdaa oo istinbaad iyo fahmi bay ku xiran tahay qad yakhtalif min insaan liinsaan qofkan waxa uu muuqan karo inay sidan wax yihiin cagsigeeda nin kale uu muuqan kartaa khilaafka waa masmuux xataa asaxaaba way isku khilaafeen laakiin umuur alcaqiida waxay ku jirtaa waxyaalaha thawaabidka qadciyaadka khilaafka aan la ogolayn ninkii isku khilaafo ummadaasna waxa weeyaan mucarad linaar wey markaasuu wuxuu leeya wa huwa aliimaanu billaahi ilaahay oo la rumeeyo waay ilaahay la rumeeyo siday culammada noo cadeeyeen waxa weeyaan afar qayb inaad ogaatid oo lagaa rabaa maraaxil alimaanu biwujuudihi tacaala ilaahay wax ilaahay inuu jiro ou joogo horta inaad rumaysid waay haddana alimaanu birububiyatihi wa khaaliqiyatihi wa tadbiirihi rububiya markii la yihahdo ilaahay koonkan asiga abuuray asiga ou maamulo asiga ou leeyahay inaad aamintid rumaysid waay haddaad aamintid ilaahay waa jiraa laakiin ilaah kalena waa jiraa koonkan ilaah kalaalale haddaad tidhaahdid diin ma lihid oo caqiida waa dhammaatay waxaa la rabaa ilaahaas aad aamintay inuu jiro inaad haddana u aamintid inuu koonkan oo dhan asiga uu leeyahay jala jalaalu min samaawaatin wa carshin wa kursiyin wa araadiin kulligeed inuu ilaahay uu asigana abuuray milkigood milkigiisana ay yihiin tasarufkeedana ilaahay asiga uu leeyahay jala jalaaluhu marxalada labaad waay marxalada saddexaad oo la raba in midaas ay u noqotay miraheeda allahaas aada rumaysay inuu khaaliq yahay mudabbir uu yahay maaliku samaawaat wal ard uu yahay markaad intaas awood ou leeyahay aada rumaysay inaad cibaadadii asiga ku gaar waa marxalada saddexaad wa ood asigaas kali caabudid oo kheyrkiisa aadan caabudin waxaasaa loo leeyahay waxa weeyaan haddii aad ilaahay inuu koonkan leeyahay aad rumaysan tahay laakiin macaabudaya tiri hadda ibliis oo kale ilaahay wuu og yahay inuu ilaahay asaaba dhahaya rabbi andirnii ilaa yowma yubcathuun fiir wuxuu rumaysan yahay inuu rabbi yahay inuu asiga wax dilo inuu wax soo bixiyo u rumaysan yahay maca daalika cibaadadii ilaahay oo amarkiisa in la fuliya ay ugu horeysau diiday marka inuu ilaahay jiritaankiisa rumeeyey inuu awood ilaahay leeyahay waxba uma tarin asoo awood ilaahay qirsan qirsanoo dhaha ilaahayow cumrigayga dheeray asoo dhahayo ilaahay inuu asiga waxaa oo ay awooddiisa tahay og haddana maadaama amarkii ilaahay oo aadam uu sujuud lira ou diiday yaa waxa weeyaan wa kaana min alkaafiriin gaalou noqday ninkaas ayib waxaa lagaa rabaa oo kale sida noo imaan doonta aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi allahaas oo aan rumayna inuu jiro inuu asiga rubuubiya leeyahay inaan cibaadada ku gaar yeelno maxaan ku gara karna min khilaali asmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay wuxuu maadaama aan adduunyada ku arkaynin ilaahay waxau iska kayn baray min khilaali asmaa'ihi wa markaas alsamiicu albasiir alcaliimu alxakiim ghafuur raxiim alwaduud markaa akhrisid sifaadkaas iyo asmaada ilaahay uu leeyahay ilaahay waad aqoonsanaysaa marka waxa weeyaan intaas baa loogaga baahan yahay waa imaa doontaa asmaa u sifaat khilaafka dham oo ka jiro waa noo imaa doontaa laakiin sidaasaa loo baahan yahay in loo rumeeyo ayib wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa inaad rumaysid malaa'igta see loo rumaynayo markaan malaa'igta cadadkooda waa badan yahay annaga ma koobi karno waxaanu u rumaynaynaa marka inay in ilaahay addoomankiisa ay yihiin cadadkoodana uu badan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ay badan yihiin lagana abuuray nuur kulligoodna inay yihiin addoomo la karaameeyey laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun ilaahayna ma caasiyaan mid kastana howl gaar ah baa loo diray jibriil oo kale waxyigaa loo diray eh, nin israafiil oo nin waxaa loo xil saaray inuu eh, maxuu garaaco maxaan ku iraahdaa eh, ninna matarkaa loo xil saaray mid waxaa loo xil saaray maxaan ku iraahdaa qiyaamada buunkiisa inuu inuu garaaco wahaakada yani xilalkooda waa badan yihiin malaa'igta xilka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxa weeyaan sida ilaahay uu yiri wالصاafaati صفا فالزاجiraati زجرا فالتاaliyaati ذikrا والناaزicaati غرقا والناashطاati نashطا والساabxaati سبحا malaa'igta howyaalkeeday qeyb ka mid tahay marka intaasoo dhan waxa weeyaan inaan rumayno mathala jibriil oo kale qaarna gaar ahaanan u rumaynaynaa qaarna jumle ahaana loo rumaynay jibriil oo kale muwakal bilwaxyi inuu yahay oo rususha ninka waxyiga loogu soo dhiibi jiray inuu yahay israafiil muwakalu binafkhi suur inuu yahay mikaa'iil inuu muwakal bilqadri wanabaat inuu yahay maalik uu yahay maxaan ku irahdaa khaazinu naar kuli wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabuka intaasoo dhan waxa waaye waa malaa'ig si gaar aan u naqaano ay qeyb ka yihiin inta kalena waxa weeyaan ninba meela loo xil saaray adiga bani aadamka a ah, tobanaan malag nin waxa weeyaan kiraam kaatibiin adiga malaga ah kuu xil saaran qaar waxa weeyaan adigay ku ilaalinayaan qaar ilaahay bay iska caabudayaan oo qaar waa saajidiin ilaa yowmi alqiyaama qaar waa raakiciin qaar yatuufuna bilbeyti almacmuur qaar howlaa loo diraa wahaakada marka malaa'igtaas waxa weeyaan eh, waa waa caalam haybi inay ayaga bani aadan isku tashakulaan mooye annaga sidooda kuma arki karno laakiin nebi moxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam marna jibriil xaqiiqadiisou ku arkay mar badanna qof bani aadan oo isku soo suurayn jiray ou nebiga ouna ogaan jiro ula imaan jiray ula hadli jiray dayib marka malaa'igtaas waa inaan rumaynaa inay yihiin addooman ilaahay oo loo xil saaray koonkan inay amar ilaahay ku maamulaan midba shaqadii loo dirin sidii looga diro kasoo iyuu ka soo baxaa marka wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun w fii aaya ukhraa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid xataa waa kaas lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah marka malaa'igtaas waxa sidaasaan u rumaynaynaa oo inay yihiin caalam gheybi ah oo ilaahayna aan caasinaynin nuurna laga abuuray cadadkoodana uu badan yahay fii saxiixi muslim waxaa ku sugnaa inuu nebigu yiriyey isagoo ka hadlaya malaa'igta cadadka badigeeda inuu noo sheego iyo wuxuu yatuufu bilbeyti almacmuuri sabcuuna alfa malakin kula yowmin huma laa yacuuduuna ilayhi aakhiru maa calayhim todobaatan kun yaa beyt اlmacmuur oo muqaabil beyt beyt illaahi اlxaraam ku yaalo fi samaai asaabica ku yaalo todobaatan kun oo malaa'ig yaa maanta keligii dawaafayso maalin dambana ku soo noqon maayo biri todobaatan kun oo kalea dawaafayso marka min yowmi an khalaqa allahu haulaai اlmalaa'ika ilaa qiyaami saaca toddobaatan kun keli a haddii beyt almacmuur ay dawaafiisa maalin kasta mid ay noqon karaan wax la xisaabi kara ma aha annaga annaga xisaabteenna waa ka way ka badan yihiin marka intaasoo malaa'ig baa ilaahay subxaanahu watacaala u wada abuuray malaa'igta laguma sifeeyo bidhukuura walaa bilunutha lama dhahayo malaa'igtaas waa waxay gaal ku noqdeen kufaar quraysh almalaa'ikatu banaat bay yidhaahdeen ilaahay markaasuu wari waxay ayaga isu ogoleen oo markii loo dhalana ay iska dilayaan gabdhahoodii bay waxay dooneen ilaahay inay u nisbeeyaan marka wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaathan ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum yaa ilaahay uu yidhi marka malaa'igtaas lama dhihi karo ee ayaga sidii bani aadamkaoo kale u tarmaan oy wax iska dhalan ma aha malaa'igta malag kastaba ilaahi subxaanah wa tacaala yaa toos u abuuray ee tawaalud malaa'igta iskama dhalato marka sidaasaad u rumaynaysaa nin kastaba howshu ilaahay uu soo diray inuu kasoo baxay sidaasaa loo rumaynaya marka almalaa'ikatu waa intaa weeyaan asalkeeda min aluluukay ka timid baa ilyira luqa ahaan wahiya risaala maxaa yeelay malaa'igta dhan ayaga dhan waa rusul ninba howl baa loo diray alxamdu lilahi faatir الsamaawaati waalardi jaacili اlmalaa'ikati rusula uli ajnixatin ilaahay jaacili اlmalaa'ikati rusulan allihii malaa'igta rusul ka dhigaya waay marka malaa'igta sidaasay ay yihiin ayib in malaa'igta intaas aan kaga gudubno wa kutubihi in la rumeeyo waa ilaahay kutubtiisa kutubtaas waxaa loo jeedaa alkutub almunazala calى alanbiyaai wاlmursaliin ilaahay rususha uu soo diray keligood iyagoo iska socda sooma dirna kitaab baa lasoo raacsiiyey laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaati wa anzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiisaan u ilaah yiri kitaab bimacna اlkutub baa loo jeeda maa min rasuuli ilaa waqad unzila macahu kitaab kitaabkaas marka qaarna waa noola sheegay sida towraat iyo injiil iyo zabuuru daawuud suxufu muusa iyo suxufu ibraahim iyo kitaabka oo nabi maxamed lagu soo qur'aan alkariim intaasi si gooniaha magacoodan u naqaanaa nusuustiiaa noogu soo aroortay wa aataynaa daawuuda zabuuran wa anzalna atawraata waalinjiil waxaa weyaan waa qur-aankeenaa noo sheegay intii soo hartayne waxaan rumaysannahay in ilaahay kutub badan uu soo dejiyey magacyaalkoodaba aan noo sheegine sida rusul badan loo soo diray oo aan qaarna naqaano qaarna aan aqoonin laakiin kulligood aan wada rumaynayno sidaasoo kale waxaan rumaynaynaa rususha ilaahay uu soo diray kutubta ilaahay uu rususha soo dejiyey inay kulligeed hanuun iyo ummadda maa yuslixuhaa inay tusaysa yaan rumaynaynaa wixii gooni noola sheegayne gooni baan u rumaynaynaa magacyaalkoodii keli ah waxaan iska ilaalinaynaa in kitaab ilaahay uu soo dejiyey inaan inkirno ama kitaab aan jirin inaan ambiyada u sheegno waxaanan aqoonin waxaan leenahay jumlatan aan u rumaysannahay kitaab kasta u ilaahay soo dejiyo rusul inuu kitaab xaq yahay ee ummadda in lagu hanuuniyana loogu tala galay kii aan naqaanana gooni baan u rumaynaynaa intaas weeyaan ayib taa waxa weeyaan waa kutubti waxaa loogu magacaabay kutub bimacna alkitaab maktuuba lagala jeedaa liannahu maktuubun fi lowxi lmaxfuud kutubta ilaahay uu soo dejiyey kulligeed waxay ku qoran tahay lowxu lmaxfuud kama huwa mubayinu fi kitaab اllahi tacaala wa rusulihi baan rumaynaynaa jamcu rasuulin waxaa lagu jamciyaa rusul rusulullaahi waxa weeyaan waa bashar ilaahay dadka uu ka doortay macsuum ou ka dhigay kitaabna uu u soo dejiyey uguna talagalay inay khalqiga ay baraan ilaahay ay baraan inta mukalafiinta ah oo ay u sheegaan in waxa laga rabo iyo waxa aan loo ogolayn inay siday u badbaadaan yaa ilaahay rasuul u soo diray hawl ilaahay uu leeyahayna shaqo kuma laha innamaa hum wadiifatuhum tacriifuhum tacriifu lkhalqi billaahi tabaaraka wa tacaala min khilaali maa unzila ilayhim min alwaxyi fii kitaabin aw sunnatin rususha saasaa la yidhaahda ilaahay rususha ou soo diray waa badan yihiin walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus marka ina gooni baa noogula sheegay shan iyo labaatan rasuul baa kitaabkeena ilaahay noogu sheegay waxaan kaloo reer bani israa'iil ambiye badan ay sheegaan laa nusadiquhum walaa nukadibuhum lianna kutubahum qad xurifat laakiin shan iyo labaatankaasi gaar ahaan yaan u rumaynayna tafsiilan iyo akhbaartoodii iyo loolanka ummadii ay la galeen iyo dadkii ayaga raacay wixii diiday sida noogula sheegaan u rumaynayna intii kale aan noola sheegina inay jumlatan rusul kale inay jiraan aqwaam loo diray xaqna ay ula yimaadeen ayagana guud ahaanaan rumaynayna intaasaa nagala rabaa rususha markay tahay nebi moxamed xaq gooni ah buu nagu leeyahay oo asigoo intaas ambiyadii kala simanaa si gaara ah in asiga aan ku dayanno oo aan raacno yahay waajib gooni noogu tahay qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum rususha waxa weeyaan waa eh, intaas weeyaan aan u dhaafna iyadana tafaasiishooda iyo cadadkooda inta noola sheegay kulli waa waa wa macruuf a ah min nabiy llaahi aadam laga soo bilaabo ilaa nabiyina muxamed waxaa lagama maarmaan inaan ogaano in rususha nebi maxamed lagu khatimay taa inaan ogaano muhim wa maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wakhaatama annabiyiin nebigaa lagu khatimay rasuul ka dambeynaya ma jirto sida nebiga loogu khatimay yaa shariicadiisana waxaa lagu nasaqay jamiica sharaa'ic alatii sabaqat maanta laga yeeli maayo kitaab ilaahay uu soo dejiyo qabla nabiyina muxamed baan ilaahay ku caabudaya nin laga yeelaya ma jirto qabla rasuul wixii ilaahay kitaab soo dejiyey wixiin la bedelon la taxriifinin sax in ilaahay lagu caabudo sax bay ahayd laakiin bacda bicthati اnabiy sal اllah alيه wasalam in anaga in kutubtaas markoodii hore xaq ay ahayd umamtii loo soo dirayna eh, in qaadatay ay waajib ahayd laakiin nabigeena markii lasoo bixiyey wixii ka dambeeyey wixii la taxriifiyena waaba la taxriifiy wixii kaloo ka jiro ka baaqi an xataa laguma camal fari karo waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin diinta islaamka waxaan ahayn la aqbali maayo ayib taas waxa weeyaan fi ma yatacalaqu biاrusul waxaa inoo hartay min arkaan اliimaan w اlbachi bacda اlmowt dabcan waxaan u malaynaya ninka qarsoon inay jirin musanifka hadda inuu iktibaaska sameynay xadiidkii jibriil markuu nebiga calaa suurati shaksi ugu yimid oo wuxuu ku yiri nebiga islaamka igaga waran waa loo sharxay islaam wuxuu yahay iimaanka ka waran buu yiri an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waاlyowmi alaakhiri wاliimaani biاlqadari khayrihi wa sharihi xadiidkaas oo saxiixa ah yuu musanifka macnihiis inta noogu soo qaatay walow lam yaأti bialfaadihi wاlbachi bacda almowti markii la dhintoo lays soo bixinayo waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha bani aadamka ay wada rumaysan yihiin fii jamiici alquruun in laysa soo bixi doono ilaa qolo yaroo dahriyiin la yidhaahdo oo yidhaahdeen maa yuhlikunaa ila dahru hadhow haddaan dhimanana lama soo bixin ay yidhaahdeen markii laga reebo khalaa'iqda badigeedu waxay ka siman tahay in markii la dhinta laysa soo saari doono ilaahi wuxuu uri kayfa takfuruuna biاllaahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum fiir ilaahay wuuna dilayaa waanana soo saari doona markaa huma ilay turjacuuna waa nala xisaabtamaya markaas ilaahay baa noola celinaya bacthiga kaas weeyaan marka hadda adduunyada aan ku noolaano barzakh baa la galayaa markaan dhimanno adduunyada haddaanan joognaa waan dhimanaynaa barzakh wax la yidhaahdo waa marxalada oo qofka markuu dhinto ilaa qiyaami saaca laga gaaro inta u dhaxayso ayaa barzakh la yihahdo wa min waraa'ihim barzakhun ila yowmi yubcathuun markii muddada adduunyada dhammaato yaa min nabi laahi aadam laga soo bilaabo ilaa aakhiri insaan hal maraana la soo saaraya afalaa yaclamu idaa buchira ma fi lqubuur wa xusila ma fi suduur idaa buchira maa fi lqubuur wixii qubuurta ku jiro xayawaanaadka xataa dadkay cuneen waa la soo saaraya bachigaas waxa weeyaan waa xaq ah weeyaan waa in la rumeeya arkaan aliimaan uu ka mid yahay haddaad ilaahay inuu jiro aad rumaysod malaaigta rumayso laakiin aad tiri haddaan dhinta aniga wax xisaabaya ma waxay noqonaysaa ilaahay khalaa'iqda inuu abuura cayaar cayaar afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilaynaa laa turjacuun baa ilaahay uu yiri ma waxaad u malaysa liannahu haddii la yihahda laysma soo bixinayo adduunyada cayaaray iska noqonay liannahu daalim iyo madluuma adduunyada kuwada noolaay haddii la yidhaahdo laysma soo bixinayo macnaheedu ninkii madluum ahayna yabqaa madluuman ninkii daalim ahayna yabqaa daaliman wa hada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laa'iqu ma aha ina allaha laa yadlimu annaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun inuu khalaa'iqdiisa isku sii daayo oo meel looga hadhowti xisaabta ma ayna jirin cabathay noqonaysaa marka ma dhici karayso marka qoladii dahriinta ilaahay uu kula hadlay wuxuu ihi zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna huma latunaba'una bimaa camiltum wadalika cala allahi yasiir waxay qola zacmiga waxaa la yidhaha lkadib waxay sheegteen ali qoladii gaalada ah in la soo bixinayn ilaahay wuu dhaartay waana soo bixinaynaa waxaana loo cadayn doonaa waxay camal faleen oo adduunyada ay ku mutaysteen qiyaamo markay tagaan yaa loo sheegi doonaa marka waxa weeyaan ninka baadbaadaya ma jirto huma inakum bacda dalika lamayituun huma inakum ywma alqiyaamati tubcathuun walaysa soo bixinaya khalaa'iqdoo dhan marka hore buunka hore oo la yeeriyo dadkao dhan way wada dhammaanayaan buun kale ah, la yeerina dadkao dhan way soo wada baxayaan marka bacthi bacda almowt min arkaan aliimaan buu ka mid yahay wاliimaani biاlqadari khayrihi wa sharihi aliimaanu biاllaahi wاliimaanu hadana weeyaan bilqadari la rumeeyo qadarka ilaahay khayrihi wa sharihi wanaagiisa iyo shartiisaba qadar waxaa la yidhahdaa bimacna almaqduur waa ilaahay wuxuu nagu qadaray waxaanu ognahay kama fi اlxadiidi الصaxiix awalu maa khalaqa allahu اlqalm waxaa la yidhahdaa carshigaa la abuuray kadib qalamkaa la abuuray markaasaa ilaahay qalamkii uu la hadlay isagoo jamaad ah ayaa lin ogtob markaasuu uri maada agtob markaasaa layidhi maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama makhluuqaadkii waxyaalaha la abuuray waxa ugu horeey you qeyb ka yahay qalamkii aqdaartii oo dhan waa la qoray sida ilaahay wax u qoray yo yowmiyan wixii hore loo qoray u wada dhacayaan calaa wifqi maa qadarahu llahu tabaaraka wa tacaala marka qadarkaas waxa weeyaan min jumlati qudrat illaahi tacaala oo intaas iyo cilmigiisa yay ku tusinaysaa ilaahay inuu waxa dhici doono bimalaayiini siniin horay uu usii ogaaday ouna qoray markaasaa haddana sidii uu ilaahay u qoray bay u dhacayaan wax khilaafi kara ma jiraan marka w bilqadari khayrihi qadarka haddou khayr yahay waaba muuqataa wax ishkaaliyad ma laha laakiin wa sharihi maxaa yacni wuxuu ilaahay qadaray ma sharba marka waxaa laleeyahay alqadar laba macno wo alqadar oo bimacnaa ficlillaahi haddii lagala jeedo ilaahay afcaashiisa sharku ma jirto waatuu nabiga maa fi lxadiid saxiix laysa sharu ilayka yuu nabiga yiri shar ilaahay looma nisbaynayo kulu afcaalihi khayr wa xikma weeyaan laakiin alqadar bimacnaa fii maqduuri illaahi wa mafcuulaatihi markii lagala jeedo shar waa soo gelaysa hadda fiiri waxaa laga yaabaa qofkii inay ishkaaliyad ku timaado inuu kala gara waayo alqadar bimacnaa ficli illaahi iyo qadar bimacnaa mafcuulaatihi wa maqduuraatihi inay laba uu qofkii kala garan waayo afcaasha ilaahay kulligeeda khayr waayo laakiin afcaashaas waxa ka ratimo mafcuulaadkiisa ah binisbati lana sharna way noo noqon kartaa khayrna way noo noqon kartaa hadda fiiri mathalan qof baa jiraday caruur baa ka dhimatay xoolihii baa ka baaba'ay ay ee maxaan ku iraa cadow baa asiga say dareeyey kullu daalika waxa weeyaan shar bay ay qofkii ku dhacday u tahay qofkay ku dhacday sharba liannahu laa yulaa'imu daalika qofka munaasib uma ah laakiin binisbati litaqdiir illaahi calayhi afcaasha ilaahay khayru bay tahay liannahu waxaa weeyaan xikma buu ilaahay ula jeedaa shaygan shar qofkan ha u ahaato laakiin maa yauulu ilayhi alamru khayruu ku dhammaanay wabitaali hada huwa aladii yunsab ila allahi tacaala oo waa maxay hadda qofkan fiiri qof baa mathalan e, macsi galay xoola buu xaday gacanaa laga gooyo gacantii goynteeda asiga sharay u tahay ayb waana qadar ilaahi waaye oo bimacnaa maqduurki waay qofkii ilaahay baa ku qadaray laakiin markii loo fiiriya qadarkaas fii nihaayatihi ninkan horta cida iyo cibray u tahay dadkii arkana waxay u tahay zajri iyo manci haddana mukafira lidunuub bay u tahay qofkii gacantii la gooy dembigu galay baa loogu dhaafaya hadduu ilaahay u hogaansamane ajir buu ka helaya marka fiiri biictibaari hada shaksi dhibkan ku dhacay shar bay u tahay wa biictibaari maa aala ilayhi lumuur markii la fiiriyana khayr waa kulligeedba xataa gaalada oo kulligood oo shar ah haddiisan gaalo jiri lahayn ilaahay diintiisa dadka uu gargaaray iyo mujaahidiinta iyo taxamulkoodo mabdaa la difaaca meesha waa ka bixi lahayd fiir ibliis waa shar wa maca daalika ilaahay xikmada uu ula jeeday in bani aadam lagu ibtileeyo waay marka dad badan oo cibaadullaahi saalixuun ah yaa ibliis la loolameen oo iskaga diideen dariiqada ay wataan cibaadnimadoodii baa meeshaas ka soo baxday waa lagu ibtilay dadki marka waxa weeyaan shay kasta ilaahay baha abuuro laakiin markii loo fiiriyo shaygan biictibaari llaahi tacaala kulu afcaalihi khayr waay laakiin makhluuqiinta markii loo fiiriya khayr iyo shar bay u tahay ayaga oo qofkan wax ku dhacay qofkan shar waa u noqon kartaa laakiin markii la fiiriyo biictibaari اlmajmuuc kulligeed khayr bay ku dhammaanaysaa wa biliimaani wاliimaanu biاlqadari khayrihi wa sharihi nabiga sida xuluwihi wa murihi in la rumeeyo waajib weeyaan ayb w min aliimaani biاllahi aliimaanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitaabihi intaan waxaan ka gelaynaa markaan alasmaa wasifaat darsi kaloo gooni inaan ka dhignaa fiican wallahu aclam w salى اllahu wslama calى nabiyina muxamadi w aalihi wa saxbihi ajmaciin